ayuu ii tiriyayoo isagu uu leeyahay wa qiila riwaayad kale waxay leedahay inahu suila can ilqadar qadarka ayaa la weydiiyey fa qaala markaasuu markaa yidhi marka hadda labadu isma diidayaanu isagoo dee xanuunsana intuu usoo galay in qadar kale la weydiiyey kadibna uu markaa abyaadan ku jawaabay ayaa suuragal ah maa shita kaana wain lam asha wamaa shitu in lam tasha lam yakun khalaqta alcibaada calaa maa calimta fafi lcilmi yajri lfataa wlmusin faminhum shaqiyu waminhum saciidu waminhum qabiixu waminhum xasan waminhum ghaniyu waminhum faqiiru wakulu biacmaalihi murtahan calaa daa mananta wahaada khadalta wadaaka acanta wadaa lam tucin wuxuu yihi <clears throat> isagoo ilaahay la hadlaya maa shita kaana waxaad adigu doonto ayaa dhacaya wain lam asha haddaan doono anigu yaanan rabinba saan anigu doono maahee waa saad adigu doonto de waa saas wixii ilaahay uu doona ayuunbaa dhacay wamaa shitu wixii anigu aan doonaa in lam tasha adigu haddaana doonin lam yakun ma jirin wax dhacaya ma aha khalaqta alcibaada addoomahaad abuurtay calaa maa calimta sidii aad adigu markaa cilmigaagu ahaa baad u abuurtay ee adigu aad doontay ee cilmigaaga maaragta ku jirta fa fi lcilmi yajri lfataa wlmusin ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa ayuunbuu ku soconayaa kii dhallinyarta ahaa iyo kii dada ahaa almusin waa kii weynaaye dada ahaa marka yani waxa weeyaan caruur iyo ciroole ilaahay cilmigiisi iyo qadarkiisi qadarkii maraatibtiisiibuu cilmigu ka mid yahay oo alcilm iyo alkitaaba almashiia iyo alkhalq wاtakwiin wاliijaad marka cilmigii ilaahay subxaana watacaala <clears throat> ayaa dadku ay eh, ku dureerayaan oo qofna kama baxayo sidii ilahay cilmigiisu ah faminhum minhum shaqiyun dadkii waxaa hadaba kamida mid shaqiya oo guuldaraystay oo khasaaray wa minhum saciid mid guulaystayna waa ka mid wa minhum qabiixun wa minhum xasan xaggii muuqaalkana mid qurux badsan iyo mid aan quruxsanaynba way leeyihiin ama mid afcaashiisu ay qariban tahay mid afcaashiisu ay fiican tahay waa la dhihi kara iyada wa minhum haniyun wa minhum faqiirun xaggii maalka iyo gacan kuhayntii way ku kala duwan yihin midbaa hani midna waa faqiir intabana qadarka ilaahi subxaana wa tacala iyo cilmigiisii weeyaan wa kullun biacmaalihi murtahan mid waliba wuxuu rahan u sidii ilaahaybaa uu yihi kulu mriin bima kasaba rahiin ama kulu nafsin bima kasabat rahiina calaa daa mananta dadkaagii adigaa badbad saad maaratay u garato eed adigu u doonto ayaa uu yahayo kaa waad ku galladaysatay oo hani baad ka dhigtay maalan ama waxaad ka dhigtay saciid qof guulaystay wahaadaa khadalta kan ku kalana khudlaan baad ku riday iyo markaa guuldaraysi mid markaa hoogay oo aada hoojisay ayuu noqonaya khidlaanku waa in qofkii la waafajin waayo ama yani la gacan qaban waayo in qofka la gacan qaban waayo marka kuu baahan yahay weyaan khidlaanku marka dee dadka qaarkoodna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay sacaadadii iyo guushii iyo e, toosnaantii qaarna kuma manaysa wadaaka aanta wadaa lam tucin mid waad kaalmaysa midna maad kaalmayni wey kaa waad u gargaartay kaana umaad gargaarin yani waxa weeyaan kala duwanaanshaha khalqigu kala duwan yahay waa ilaahay mashiicadiisa iyo iraadadiisa iyo markaa cilmigiisii ilahay baa sidaa markaa qof walba ka dhigay markaa taas qaafiyadaasi nuunka abyaadda ugu soo horreysiiyey waxaa markaa ku yar jira lam yakun walmusin xasan murtahan lam tucin qaafiyada noocaana waxaa la yahdaa qaafiya muqayada oo dee nuunkii waa kanoo sukuun buu leeyay sooma xarafkii rawigu markuu sukuuntaa leeyahay qaafiyada waxaa la yidhaahdaa qaafiya muqayada markuu xarakeysan yahna waa qaafiya mulaqa markaa muqayadada markay tahay waxaa la eegaa waxaa loo yaqaano xarakatu tawjiih xarafkan ka horeeya xarakadiisa marka inay iskhilkhilaafto way diidaan weliba khaliil ibn axmed oo kale meel adag buu ka taagan yahay oo sinaad buu ka dhiga yani ceeb sinaad tawjiih marka imika halkan lam yakun walmusin xasan way kala duwan ad arkeysa qaarkood waxay hahdaan fatxada iyo kasrada waa la isku bedeli karaa waxaa ujeedaa kasrada iyo iyo damada laakiin fatx waa meesha la keenin hadday fatxa timaado waa in wax wada fatxa yeesho laakiin kasre iyo dama waa laisku yar walwanaajin lakin imaam shaafici raximah allahu tacaala halkan intii waa isku furay marka dee waa waxaa jira ceebuhu way kala daran yihiin mid aan marnaba la ogolen dhesir iyo mid jirta laakiin dee ay fiican tahay inaan lagu araggabayo marka imika tanoo kale halkaasaynu gelin karayn wa qaala buu yihi wuxuu shaafici yihi buu yihi zin man yazinka bima tazanta wamaa yazinka bihi fazinhu man jaa man jaa ilayka farux ilayhi waman taana fasudda canhu man dana anaka duunahu fasrif hawaahu idan wahunhu warjic ilaa maliki lmuluuki fakulu maa yatiika minhu abiyaadan way iska qurux badan cid alla cid tiri lama garanayo masaadirta ka soo naqlin kuwa lagu kalsoonaan karo awood inoo siinay inu shaafici oo nisbayna ma aha zin miisaan man yazinka ka adiga markaa kugu miisaama bima tazanta wixii aada adigu ku miisaanayd yani qofka qadarkaaga garta adna qadarkiisa garo marka man yazinka dabaday arkayo wuu jasmiyey meesha wax markaa lagu jasmiyaana ma yaala mantana shardiya maaha ilan waa mafcuul maanta zin man yazinka hadday shardiya ahaan lahayd bilowga hore geli lahayd man yazinka ayay noqon lahayd lakin marka aggan dambe timid oo ficilkeedii uu ka horeeya mafcuulka u ahayd wuxuu noqonayaa un ismusulun buu noqonaya de shardiyadu laha sadru markaa shardiyana ma noqon karayso wax kaloo wax jasmiyana meesha ma yaalo haddana da yasinka uu iska jasmiyey aduu waa iska uun daruurada foosha xun bay noqonaysaa daruura foor xun bay noqonaysaa zin man yazinka kii ku ee wasankaaga yani waxa weeyaan ama qiimahaaga garta bima tasanta wixii aad ku miisaanayd qiima aad lahayd qofka kuu qirta adiguna miisaankiisa qadarkiisa garo wamaa yazinka bihi fazinu tani waa caadiyo maadaynu shardiye ka dhigaynaa wmaa yazinka bi wax alle wixii uu kugu miisaamo fazinhu bihi wey adiguna is isagii uun ku miisaan halkuu kaaga miiso un adiguna uga miis man jaa ilayka farux ilayhi ka kuu yimaada adna u waman taana qofka gaabsada taana waxa weeyaan wuu u kaadiyey lakin waxa loo jeedaa kaa joogsada kuu iman waayo fasuda canhu de ha israacinin meel aan lagaa rabin ya maxayga lalama sii raaca bay ahay indhaha lalama sii raaco <laughs> meel aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco marka waman taanafa suda canhu saasuu yii ka jeedsa adigu man dana anaka duunahu qofkay la tahay inaad ka hooseyso fasrif hawaahu jacaylka aada u qabto liix oo cid kale jeclo isagaa jeclaanin idan mar hadday arrinku sidaa yahay wey waa hunhu ay ahinhu oo kale ama hunhu yani qof markaa liita u arag saasuu markaa leeyahay yani ha qiimeynin qof aan adigaba ku qiimeynin saasuu markaa ujeedaa alaa kulli xaal qofka ku xaqiraya buu leeyahy adiguna ha weyneynin oo qof weyn ha u arki nin qable mid aan uba qabin baa ayaa bi'iyey bay yidhaahda mid qable mid aan uba ogeyn marka hadduu iska kaa kibrinayo xaqirayo adigu haba u ogaanin isla weynidiisaasi de waxa weeyaan dad maaratay inaad mase tihiin uu qofku ood la mid tahay marka uu qofku ku arko markaasuu istaahilaa in lala saaxiibo oo maaragtay waxa weeyaan lala socdo warjic ilaa maliki lmuluk agga ilaahay unoqo buu yidhi fakulu maa yatiika min wax alla wa ku imanayaba waa wax ilahay kusiiy maa bikum min nicmati famin allah weeyaan wax alla waxaad nicma haystaan ilahay baa idin siiyey marka xagga ilaahay u noqo oo cid kale oo aad rajaysaa yaanay jirin waa gabayo marka abyaad adu yani way iska fiican yihiin la dhihi karo walow meelaha qaarkood dee anshad الرaبيع للshaafiعiyi radي الlahu canhu rabiic ibn sulaymaan muraadi ayaa u sheegay oo u tiriyey gabaygan inuu shaafici leeyahay laa taxmilana liman yamunu min alanaami calayka mana واkhtar linafsika xadaha wاصbir faina الصbra junة minan الrijaali calى اlqulubi ashad min waqci اlasina waayahay abyaadan imaam shaafici raximah llahu tacaala baa loo nisbeeyaa sida maawardi adab dunya wdiin ama adab diini wdunya uu ku sheegay unshidat can rabiic lishaafici buu leeyay shaafici baa loo sheego rabiic baana laga soo guuriyey markaa masterka ugu roon aynu haynaa waa kaa maawardi laakiin hadalkii shaafici waa wegi laa taxmilana ha u xambaarin liman yamunu min alanaami calayka manatan laa taxmilana manatan gallad ha xambaarin liman yanumu liman yamunu qofka kugu mano sheeganaya oo min alanaami dadkii kamida ah, calayka adiga kugu mano sheeganaya wax gallada iyo wax midna ah ha xambaarin ha xambaarin maxaa loogala jeedaa galladiisa ha aqbali wey kolkuu ku yidhahdo intan yar u kaasho dalabulcilmiga hadhowna meel walbaa ka oranayo aniga waxoogaa u dhiibay ka noocaasa ha ka aqbali bui laa taxmilana liman yanumu min alanaami calayka manna marka laa taxmilana manatan gallad ha u xambaarin ha u sidin wamaa kullu man wamaa kullu barqin laaxa lii walaa kullu man alqaahu ardaahu muncima dadka aan la kulmaya mid walba kama ogolin w inu asiiyo dadka qaarunbaan wax ka abala qaaraan wababa ka aqbalin baa jirta marka noocaasi waa inuu jiro wule wakhtar linafsika xadaha naftaada u dooro dheefteeda iyo waxa ay dheef ka dhiganayso u door wax walba ha u qaadin wabir mararka qaarkood haddaa adigoo macaluuli ku hayso adkayso ka sabir dadka qaarkood wax ka qaadato fa ina sabra junna adkaysiga sabirku waa gaashaan janna buu inoo dabdinayaa iyadoo lafteed waa fiican tahay iska ohan karaa sabirku waa janno waa raaxo de gal sheegarkii wixi baad kaga raaxaysanaysa waa la odhan karaa laakiin eh, waxay kaga sii munaasibsan tahay asabru junna waa gaashaan gaashaan buu kaaga yahay iyo turs maanica eh, waxyaalahaas lagugu xaqirayo makaanada meel lagaga dhacay waa kan yidhi minan rijaali ragga mana sheegadkoodu iyo galadahoodu ashaddu waxay ka daran tahay min waqcil asinati warmaha dhicidooda iyo markaa waxaw ganidooda waxay kaga daran tahay cala lquluub quluubta gallad sheegadka iyo minadaha ragga iyo mana sheegadkooda ayaa kaga daran qalbiga warma lagu ganay buui markaa maxaad kaga gaashaamanaysaa warmaha sabirka ayaad kaga gaashaamanaysa anshada iska dhe anshad ma noqonayse anshada cabdullaahi bn cabdiraxmaan lishaaficiyi ninka cabdullahi bn cabdiraxmaan la yidhaahdo ayaa shaafici u sheegay buu yihi gabayadan oo u tiriyey inuu shaafici leeyahay kule cabdullahi bn cabdiraxmaankaas tarjamadiisa ma aynaan garan waanu nin jiro oo kolley dee bayhaqi baa abyaada warinaya rag kala duwan buu ka warinaya cabdullahi bn cabdiraxmaan kana kamida anshaduuna lishaaficiyi buu le in isagii shaaficiyaanaysa soo gaadhin ayaa meesha ka cad waxay shaafici nooga soo guuriyeen gabaygan inuu tiriyey kale oo markaa laga wariyey xarmala oo ardaygii shaafici ahaa xarmalatu bn yaxya isaguna abyaadan waa ka wariyey shaafici ibnu juusa nin oo la yidhaahdo isaguna muxadisiintii ahaa isaguna waa ka wariyay lakin isaga laftiisu muu soo gaadhin shaafici wuxuu yihi azltu maطaamicii waaraxtu nafsi لأن النفس ما طمعت تهون وأحييت الرجاء وكان ميتا وفي إحيائه عرضي مصون إذا طمع ألم بنفس عبد علته مذلة وعلاه هون halkana de wax badan shaaficina barayaa casharo badan buu inoo dhigaya oo ah adab الnafs ila waxaan aladab baaba layidhi gabayadii adab maxaa loo ku edbinaysaa waaan waa nafta loo edbinayo weya marka halkan xikmad aada u cajiib badan noo sheegay azaltu maaamicii hanqaltaagaygii iyo damacaygii ayaan gooyey buuna inaan adduunya hanqaltaago oo aan damac iyo waxyaalaha baan joojiyey wa araxtu nafsi marka naftaydi u raaxeeyeyba ilaan kolkaad adduunyo hanqaltaagto waad ku rafaadaysaa inaad gaadhiyan karna ilaahayba lna nafsa maa damicat tahuunu maxaa yeelay buu yihi nafto inta damac ku jiro way xaqirantaa naf xaqiran bay noqonaysaao ah oo de waxa weeyaan adduunyadaas u hanqaltaagayo qofku ee maaragtay mararka qaarkood de waxyaalo liita kaga xirmaysa ayaa qofkii markaa duleynayso waxyaalihii liitay ayuu markaa naftiisii u ogolaanaya uga raali noqonaya min ajli alxusuul cala almaal si uu waxoogaagaa usoo gaao markaasaa dee eh, mararka qaarkood wixii waxaba laga yaabaa eh, qofka bani aadamka naftiisu in ay wax qiimalana eh, ay qadarin weydo wixii qiimaha laana dumarka kale imika haddii ninkeedu laba kun oo dollar biilka siiyo meel laka shaqaysanaya laba boqol oo dollar ka qaado afkaartan iminka reer galbeedka iyo khariban ee dumarka guryaha ka saarta yaa waxay kuleeyihin labadaa boqol baa ka fiican oo labadan boqol maxay kusoo qaadatay waxay kusoo qaadatay xafiis bay masaxaysay iyo iskuol iyo waxbay masmasaxdaa oo ay ka shaqaysaa markaa soo xaadha ay masaxda deetana boqol bay qaata ama laba boqol iyo konton bay qaata ama laba boqol bay qaadataa ayib gurigeeda hadday xaaqato oo ay nadiifsato oo waxaa leeyi waa bilaa camal kolkay gurigeeda ka shaqeynayso oo kun doolar qaadanayso ama kun iyo shan boqol qaadanayso oo qaar baa ka waa biilkii taasi oo labadan boqol ay soo qaatay xaggay geenaysa inta badan guriguu bay ku bixinaysa iyo caruurtii intan bay ku bixinaysa marka tii gurigeeda ka shaqeynaysay maxaa la yihi waa bilaa camal te iskuulka soo masmasaxaysa ama maarata xafiyada soo masaxaysana waxaa la yidhi way shaqaysaa waa ina shaqaysata marka waa lugooyaday ka mid tahay qaar baa deetna waa kuohan markaad ku tiraahdo war waxaasi camal maaha camalkii waa kan halkan shaqays gurigii baa dayacmaya markaad tiraahdo waxay kuohanaya guriga inan baan u qabanaya guriga inan baan u qabanaya dee inanta intaad u qabanayso inantu shaqadaadii bay qabanaysaa ee aad dad kale shaqadoodii soo qabanayso waxaa kuu qurxooneyd inaad shaqadaada qabsato markaa mararka qaarkood baa dadka marka wax indha sarcaada shaqadu sideedaba de waa lagu qasban yahay uune qofku inuu qof shaqaalo u noqdaa sideedaba waa waa waxa ay tahay inuu qofku isku dayo inuu ka maaragtay maarmo ayay sideedaba tahay waayo de waxoogaagaa yare aad ka helayso ayaa ku xidhayo oo waxaa laga yaabaa inaad waxyaalo fara badan oo aad aanad marka hore udulqaadateen inaad udulqaadanayso isla intanaa kala gu meesha waa lagaa dhaqaajin marka annafsu maa amicat tahunu nafta inta amc ku jiro waa waxa weeyaan way ihaanaysan tahay inantaa shaqo tegaysaa inta ay waxaa laga yaabaa la kulanto huruuf iyo canaan nuskeedna inaana gurigeeda kula kulmin haddana taa way u dulqaadanaysa tii gurigeedana u dulqaadan kari mayso markaadu ihado waa maay maanta meeshan sidanihi naftaaba ka baxaysaa laakiin qolada iskuulku hadday ka eeg eegaan o ihahdaan halkan saan uma soco halkan sidan dhaho halkan sidan dheh waa diyaar bay tahay wax kasta maaragtay waxa wey waa ogosha marka waxay ka mid tahay waxyaalaha afkaarta qaldan ee markaa layna geliyey bay ka mid tahay labada inay ninkeeda ugu adkaysato ugu dulqaadato ayaa ka mudan ka ay u shaqaynaysa waxoogaaga boqolkaaba boqol iyo kontonka siinayaan ugu dulqaado azaltu maطaamicii waaraxtu nafsii liana الnafsa maa طamicat tahuunu waaxyaytu الrajaa waxaa nooleeyey buu leeyahay filashada iyo rajada aan ilaahay ka qabo wa kaana maytan iyadoo markaa rajadu ay mayd ahayd ayaa nooleeyayo iyadoo hadda naftaydii waxba aanay ii muuqanin in meel wax ka soo socdaan ayaan haddana ah, ku kalsoonida aan ilahay subxana wa taala ku kalsoonahay aan kobciyey oo aan koriyey ilahay baa subxana wa tala markaa ku kalsoonada wa fii ixyaaihi rajada inaan nooleeyo iyo ku kalsoonaanshaha ilaahay ayaa cirdii masuunun cirdigayga iyo sharafkaygu uu ku ilaashiyey oo cidna waxba weydiisanay markaan ilahay wax ka filanayo bani aadam waxba weydiisan maayo laa as'alu lkhalqa wa ana arju lkhaaliq anigoo khaaliqii ku raja weyn inuu wax siinayo khalqiga waxba weydiisan maayo idaa amacun alama binafsi cabdin adoon naftiisa marka damac uu soo hareeyo yani alama bihi waa uu ku duulay yani qalbigu ka galay weeyaan marka markii uu qabsado oo uu mulim ku noqdo qof markaa muxiid ah yani markuu ku hareeraysmo oo qalbigiisii uu qabsado amacu alathu madallatun waxaa qofkaa ka sarmarta ka sare oo qabsata dullinimo wacalaahu waxaa kaloo ka saramara huurun xaqirnaan iyo hooseyn iyo liidasho marka waxay idhahdeen alxuru cabdu maa amic wاlcabdu xuru maa qanic ama inqanic addoonku ama qofka xortay addoon weeye markuu damac ku jiro addoonkuna markuu qanacsan yahay nin xore weeyaan oo madaxu taagaya samica almusaniyu ashaaficiya radia allahu canhu yunshid musani baa wuxuu maqlay shaafici oo tirinaya gabaygan soo socda muxuu yihi إida habat riyaaxuka faاغtanimha facuqba kuli khaafiqaة sukunu wlaa tغful can اlإxsaani fiiha fama tadri الsukunu mataa yakunu waa laba beydoo mashhuura shaaficina masaadir lagu kalsoonaan karaa ay u nisbaysay walow haba ku kala duwanaadaan qaabka ay usoo guurinayaan bayhaqi iyo keyrkiiba warinaya idaa habat riyaaxuka dabeylahaagu markay dhabtaan markay dabayshaadu dhabanayso yani waa maxay waa marka nasiibka kuu fiican yahay ilan adduunyada waa iska taaraad marna baasha waa lagu faruuraya marna waa lagaa xidhayaa soo maha haddaba marka nasiibkaagu taagan yahayoo waktiyadaadii ay tahay oo nasiibku kuu fiican yahay wuxuu ku leeyahay faktanimhaa ka faa'iidayso ka farqabso fa cuqbaa kulli khaafiqatin sukuunu mid kasta oo dhabata dabayl kasta oo dhabata halkay ku dambaysaa waa deganaan dabayshu marbay soo kacdaa haddana way degtaa way fadhiisataa soo maha markaa markaan albaabadu kuu furmeen weligood iskama furnaanayaane ka gaadhsii buu ku leeyahay markaa adduunyadii inaynu kasbano dee lama diidayo inaynu shaqaysano lama diidayo inaynu shaqaysano laynooma diidayo dilaal yaroo fiican baa meel kaaga soo baxay ka gaadhsii mushkilad ma laha waa caadi wax yaroo faa'iido fiicani ku jirto iyaad aragtay soo qaado ka gaadhsiiyo maarata waxa weya waxoogaa ka qabso waa wax fiican inaad shaqaysato laakiin maxaa la diidan yahay baashu gacantaa ku jirtay yaanay qalbiga qabsanin oo hadday kaa silbato ha werwerin ami iyo murugoo dham yaanay suu kaa imanin maalintay baxdana waweyn wax weyne kuma seegin markaad ka gaadhsiin karaysana ka gaadhsii imaamkii sufyaan athawri oo de min azuhaad alcubaad ah ayaa waxoogaa lacag haystaa la arkay waa sidee baa layii ah, intaa haddaanaan haynin latamandala bina almuluk nimankaa boqorada ah, intaan kaga ladana waa intan haddaanaan intan haynin bu kolka caruurta kugu qaylisa shaqaaqda guraa de waa dhaqaaqiyo bmaarata deetana marka dambena afmaris bay kaa dhigan kuwa madaxda iyo kuwa aqniyada iyo waxaas waxay kaa dhigaan afmaris mxuu jeeda afmaris bay kaa dhiganayaan way ku bahdilayaan kolkaad u baahato way ku bahdilayaan marka in la shaqaysto dee axaadiistuna way iyo aayaadka qur-aankuba way inoogu baaqeen laakiin maxaa la diidan yahay walaa tajcal اdunya abara hamina baashu in halkan kaa qabsato oo hamigaaga ugu weyn ay noqoto iyaa la diidan yahy aakhiradu halkan ha ku jirto oo hamigaaga ugu weyn iyo fikirkaaga iyo warwarkaaga ha ahaato adduunyadana walaa tansa nasiibaka min addunya kolley laba tafsiir baa ku jira tafsiir sida uu yahay waa saas haddaba wuxuu yihi idaa habat riyaaxuka dabayshaadu markay dhabato walbaabadu ku furmaan buu jeeda faqtanimha ka faraqabso ka haniimayso ka gaadhsii fa cuqbaa kulli khaafiqatin sukuunu mid kasta oo dhabata dabeel kasta oo kacda halkay ku dambaynaysaa waa deganaan walaa tagful can ilixsaani fiiha haddaba markaa ay dabeeluhu kuu dhamanayaan ay meesha fiican baashu kuu marayso ixsaankii iyo waxbixintii iyo samafalkiina ha mooganaanin famaa tadri sukuunu mataa yakuunu waayo ma garan kartid goorta sukuunku uu dhici doono goormay waxaan albaabadan xidhmi doonaan haddaad is tirada hadhow waad sadaqada la bixi doonta hadhow waxba laga albaabadu ina xidhmeen oo intan adigaba aanay ku dhaafaynin marka intan ad imika waxoogaaga haysa ee albaabadu kuu furan yihiin sadaqaadka iyo maaragtay waxa weya ixsaanka intaa ka gaadhsii yurwى limaam الshaaficiي radي الlahu canhu yadkuru gazata mawlidahu imaam shaafici waxaa loo sheegay isaga oo xusaya magaaladii haza oo halkii uu ku dhashay raxmat ullaahi caleyh meeshaa dhibaatadu ay ka taagan tahay ayaa imaam shaafici uu ku dhashay sida riwaayaadka badankood ay sheegayaan ama casqalaan oo iyaduna u dhowno da isku aag wuxuu yihi markaa uu leeyahay kolley eh, mucjamal buldaanka un baa qoraya labadan beyd mucjamal buldaan yaaquut alxamawi waa dee maaragtay nin mualica eh, mawsuuqna laakiin sanad umuu sheegin eh, shaafici baa loo sheegaa buuri inuu sidan yidhi oo laga soo guuriya wainii lamushtaaqu ilىa ardi gazati wain khaananii bacda tafaruqi kitmaani saqa llaahu arda low dafirtu biturbiha kaxaltu bihi min shidati shawqi ajfaani wainii lamushtaaqun waxaan u hiloobaya u xiisoonaya ilaa ardi azati dhulkii aza halka ku dhashay wain khaananii haba maaragtay khiyaameeyo bacda tafaruqi intaynu kala tagnay kadib kitmaani qarintayda aan qarinaya jacaylka aan u qabaa haba ikhiyaaneeyo siduu ukhiyaameynaya yani waxa weeyaan waa waa iga soo fakanaysaa wey jecla waa laiga dareemaya de ilmadiibaba sheegaysa qari baan isleeyahay laakiin qarintiiba ay khiyaameynayso wixii ma qarsoomayo saqa allaahu ardan low dafirtu biturbiha ilaahay ha waraabiyo dhul ha waraabiyo yani waa wanaag oo dhan ha siiyo roobka ha ku shubo dhul markaa barwaaqo ah ka dhigo dhul low dafirtu biturbiha ciideeda haddaan ku guulaysan lahay aan heli lahaa kaxaltu bihi waxaan ku indhakuuri lahaa ciiddaasi min shidati shawqi hilowga iyo xiisaha ah iyo darnidiisa daraaddeed ajfaanii xiribahayga ayaan waan ku indhakuurin lahaa buu leey yani saan u jecelahay taas weeyaan markaa ardu haza maantana dee waxa weeyaan waa hazat lciza oo cizadii iyo sharafkii islaamka iyo sugnaanshihii iyo thabaat iyo shajaacadii iyo butuuladii muslimiinta lagu yaqaanay rag markaa muujinaya ayaa maantana ku nool magaalada haza ilaahay subxaanah watacaala ha nusreey wuxuu hi jaaa rajulu nin baa yimid oo fakalama shaaficiya bikalaamin shaafici buu hadal kula hadlay aan yani munaasib ahayn fanshaa wuxuu bilaabay shaafici yaquulu inuu yidhaahdo junuunuka majnuunu walasta biwaajidin abiiba yudaawi min junuuni junuuni junuunuka majnuunu markaa yani hadal de markaa koley ah, dayqeyro macquula ah, ayuu da kula hadlay marka wuxuu yihi junuunuka waalidaadu majnuunu way waalad waalidaada lafteeda waalibu adigaa waalaba maaha waalida ku haysa lafteedaa waalab walasta biwaajidin heli maysid abiiban dhakhtar yudaawii dadka ka daweey min junuuni junuuni waali waalideed waa isku idaafaysan yihin maaha tanwiintani waa qalada waali waalideed dhakhtar daweeyaa ma jira waalida kooda lakin hadday waalida lafteeda sii waalan tahay wax markaa daweynayaa ma jiraan buu leeyahay markaa waa iska dee durfa weey samca abucabaas ibn maxamed alfaqih anahrajuuri ninkaas tarjamadiisa aynaan haynin ayaa sumica dheh sumica abucabaas ibni maxamed alfaqih anahrajuuri ninkaasaa la maqlay buu leeyahay yaquulu isagoo le ruficat qisat ila imaam shaafici imaam shaafici ayaa qiso loo markaa loo soo loogu soo kor qaaday yani waa loo keenay faajaaba canhaa shaafici markaa qisadii wuu ka jawaabay ama maarata rucad marka qisatu baa qora soo maha waxba qiso maaha waxaan filaya waa waa yani waa ruca waa warqad sida ay sheegayaan hoostana uu ku qorayo faajaaba canha wuxuu ku jawaabay buu yihi yaquulu laka almakiyu ama lizawjihi ama ama lizawjatin fasabcun waama khulatin faamaani لأن dhaوي الأرحاaم يksر كrهh وyأkذ hada mنcة لزmاn arintan arin koley شhaaفiعي ka sugan maaha caطف اlf الmaأluf ayuu kasoo guurinayaa kitaab marka lagu kalsoonaan kara ma aha masaadirtii beytkaa hore sheegtayna umay sheegin shaaficiya nin acraabiya ba u sheegay acraabi ayaa amil mubarid iyo muxaadaraat udaba raagib asfihani inuu nin araabi beytkan yii yaquulu laka makiyudan ayay sheegayaan ma aha imaam shaafici ma aha waxaan filaya abyaad lamidana waynu hore usoo marnayo qolyahan qolyahan udabadu inta badan iyo shucarada iyo dumarkay ku maman yihiin iyo sheegsheegooda iyo wixii lamidkaa markaasay fataawona u raadiyaan shaafici baa yii iyo cataa ibn abi rabax baa yii iyo axmed ibn xambal baa yii iyo waxyaalo noocaas ataa kan jaaxid rasaaishiisa intuu waxyaalo soo guuriyo ayaa maaratay axaadiista ku radiya marka qaar u yhahdo kawa dadkii markaa wanaagsan saasay dumarka u eegi jireen waxay tusinaysaa waxaanay sheegayaan qolyaha muxadisiinta qaarkood inaanay sax ahayn maaragtay dhunkasho iyo taabasho iyo musaafaxa iyo waxaas markaa waxaas wax markaa dee dad ahlu ay sameeyaan ma aha inta badan dad iska udabaa un ahaayo adabka iyo ashcaarta iyo waxaa kadaba meereysan jiray oo diin ahaan aan qumanayn ayaa waxaa sameyn jiray marka tanna inay wixii ay saa qolyahaasi sameeyeen ay tahay ayay u badan tahayo waxay leeyi warqad baa la keenay ay ku qoran tahay alaa fas'al ilmakiya da lcilmi ma ladii yaxilu min ataqbiili fii ramadaani war waxaad caalimka makiga a weydiisaa ee cilmiga leh maxaa dhunkashada ka banaan marka bisha ramadaan lagu jiro dabeetana markaasu beydkani ku jawaabaya yaquulu laka lmakiyu makigii wuxuu ku le caalimkii makiga ahaa amaa lizawjatin haddii zawje ay tahay taa uu markaa waxa weya wax ka doonayaa fa sabcu toddobaa banaan wa amaa hadday khaliilo tahay aanay zawje ahaynna fa thamanin sideed baa banaan markaa dee wax markaa saxa maa bail wey markaasaa deetana beydka kale hadna wakayfa walimda walimdaakum fadadkum maxaasinii waanzalakum rabbii naciima jinaani oo sidays taasi ku dhacday buu yidhi oo dee maarata xaaskii looga badsaday maxaasintaydu ha idin maarata lagugu furay ilaahayna ha idin dejiyey jannooyinkiisa markaa naciimkoodii daytana beydkan labaad baa lagu jawaabay liana dawi araam yaksuru kurhum wayaahudu hada mancata lizamani wax alla wax u macno samaynayna beydkaasi anigu sidaa imika u qoran yahay ma garana dawil arxaamka nacaybkoodaa badan maa markasiday markaa cillo ugu noqonaysaa masaladii hore wayaahudu hada mancata lizamani kanina waxoogaa markaa kafaaf ama bulqa oo ku meel gaarayo waqti ku gaarayo ayuu sii qaadanaya mancadu waa ama manacadu waa wixii dee ku ilaalinaya markaa wax uu muddo ku dhowrsoonaado ayuu sii qaadanayaa maxay markaas tan dambe waaba la odhan karaa yani malaha khuladiibuu dee nooc munaasaba ka dhexaysa lakin liana dawl arxaam yaksuru kurhu wax alla wax munaasabo ahoo ay la leedahay beytkii hore meeshaa kama muuqato marka in taxiif iyo waxyaala galeena way dhici karaysa wuxuu i can abiqaasim اaalibiyi can shaaficiyi raximah اllah ninka abiqaasim aalibi la yidhaahdo waxaa laga sheegay isaga oo markaa shaafici raximah llah kasoo guurinay anahu udkila ila rashiid haaruun rashiid baa loo soo geliyey shaafici faqaala lahu wuxuu ku yihi haaruun yaa akhaa shaafic ninka reer shaafica wey aku fulan aku bani fulan waa wiilkoodii wey walaalki shaafic walaalkii marka shaafic walaalkii maaye yani waa shaafic wiilkiisi baa loo wadaa yani bani shaafic ayuu walaalayahay shaqaqta alcasaa ummaddii baad kala qaybsay wey oo yani daacadii baad ka baxday wa kharajta maca alcalawiya calawiyiintii baad la baxday calayna annagaad ugu khuruujtay oo qolyihii markaa calawiyiinta cabaasiyiinta kasoo horjeeday ayaad raacday faqaala wuxu uhi ya amiira almuminiin ma waxaan ka tegayaa in adeerkay in ilma nahay oo man yaquulu inii bn inii ibnu camihi waxaan ka tegayaa cid ileh in adeerkay baa tahay oo in adeerkii igu sheegay wa asiiru ilaa qowmin yaquuluuna inii cabduhu oo waxaan raaci qolo kale oo sheeganaya inaan addoon u ahay ma garanaya de sida halkaa loo calawiyiintu ay u odhanayaan banumualib waxa weeye waa addoomaha qaala wuxu yii kole qisadu ma sheegi doona qaala wuxuu yihi fa alaqa canhu yani wuxuu ka furfuray xarkiiyo wixii ku xidhanaa wa wasalahu biamaaniina alfi dirhamin siddeetan kun oo dirhamna wuu siiyey qaala wuxuu yihi fakharaja wuu baxay fara'aa xajaaman wuxuu arkay mid xajaama yani waxa weeye waxtooba tooba faama shacrahu timihiibuu uxiiray akhada minhu wey fawasalahu biamaaniina diinaaran markaasuu deetana shaafici sideetan diinaar ninkii timaha ka xiiray uu siiyey dee sideetan diinaar halkaasina sideetan kun bay ahayd oo dirham way istgaysaa yani wiiiba wadasiiy noqonaysa waayo halkii dinaarba waa toban de toban dirham markaa maya maya waxbaa usoo haraya thamaaniya diinaar markay noqoto sideetankii dinaar waxay noqonaysaa sideed boqoloo waxay noqonaysaa sideed nacam sideed boqol oo dirham bay noqonaysaa yani kun dirham wax ku dhadhow ayuu ninkaas siiyey bay noqonaysa facaatabahu على ذلك arashiidu haaruun rashiid baa marka arintii ku canaantay oo yii waa sida nin timaa ku xeerabaad siinaysa waxaasoo lacaga fa anshaa yaquul wuxuu markaa bilaabay inuu yidhaahdo walow tunaasicunii kafii ilaa khuluqin yusrii laqultu laha alqiihi awbiinii khiimii kariimu wanafsii laa tuxadiunii ana alilaaha bilaa risqin yukhaliinii hada wamaa zaala nacam hada wamaa zaala ilaya min adaa amacin hada wamaa zaala ilaya min adaa qoran ya hada wamaa hada wamaa lii min adaa amacin aywa hada wamaa zaala maalii min adaa amacin wa min malaamati ahli lawmi yuriini yuriini ba qoran kamse wax kale bal ma shtaraytu bimaalii qau maxmadata ilaa tayaqantu anii hayru maqbuuni walaa duciitu ilaa majdin wamakrumati ilaa ajabtu alaa man daa yunaadiinii labayka yaa karamii labayka aaniyatan labayka aaliatan min xayu tadcuunii abyaadan waxaa taariikhu dimishq abyaadda badankeeda uu nisbeynayaa curwat bnu udayna shaacir la odhan jiray curwat bnu udayna eh, markaa dee waa laga dhici kartaa shaafici haddii qisadu ay sugnaataba eh, in uu ku tamaulay baa dhici karta laakiin qisadu qiso sugan maa wuxuu ihi walow tunaasicunii kaffii hadday igula muranto gacantaydu ila khuluqin yusrii igula muranto oo ay igu kalifaysa inaan qaato weeye dhaqan hoos ii dhigaya azraabihi hoos buu dhigay wey dhaqan iyo khuluq hoos ii dhigaya haddii gacantaydu ay igula muranto oo ay tiraahdo dhaqankan qaado la qultu laha alqiihi aw biini waxaan gacantayda ku odhan lahaa dhaqankaa ka tag tuur aw biini ama adigu raac go-o yani inay gacantaydu intay go ay dhaqankaa iyadu raacdo iyo inay aniga ay soo raacdo dhaqankaa ay ka tagta labadaasan kala dooransiin lahaa buu gacantaydu meel yar wax ka qaadanaysa weeyaan oo laakiin dee liidata hadday gacantii marka aggii u cararta buu leey ka joogla iyaduna ku cararayso waan jarayaa raac baan leeya ama faraha ka qaado iska tuur waxaa qaadan khiimii kariimu khiimadayda waa waa waa qofka sifaadkiisa wey ifaadkaygu waa fiican yihin bule waa qof markaa waxa weeyaan abci wanaagsan baanahay khuluq iyo dhaqan wanaagsan wa nafsii laa tuxadiuni nafteedu iguma sheekayso ana alilaaha bilaa risqin yukhaliini ilaahay inuu arsaaqad la idaynayo maa min daabatin ilaa cal llahi riquha hada wmaa zaala maalii min adaa amacin wa min malaamati ahli lowmi yuriini baa idin wada aldantahay wamaa zaala maali ka fiican hada wamaa zaala maali min daa amacin hada warku waa sidaa wey wamaa zaala kama uzuulin maali maalkaygu min adaa amacin amac iyo hanqaltaag dhibkii iyo wa min malaamati ahli lawmi dadkii canaanta u saaxiibkaha canaantooda e inuu yurinii yurinid halkaa waa laga munaasibsany yafdiinii ama maarata wax kal saasoo kalea ah. inuu iga furto wey ama yurinii yurinii bihi bay dayadu noqonaysa inuu igu kediyo eh, ma aha maaragtay eh, bana way ku gudbaysaa macnihuna sidii la doonaya ma noqonayo dee maaratay maalkaagu wuu ku dhowraa wuxuu kaa dhowraya inaad cid wax weydiisato inaad meel lagugu canaanto tagto inaad maarata waxyaalo kale u hanqaltaagto hanqaltaag markaa dhibaato kuu keen markaa yafdiini bay meesha ku fiicanta hada wmaa zaala maalii min adaa amacin min malaamati ahli lawmi yafdiinii saasay ku wanaagsanta ama kelmad kaloo la micnaa wuxuu yihi bal ma shtaraytu bimaali qau maxmadatan ilaa tayaqantu anii hayru maqbuuli bal eh ma shtaraytu bimaali maalkayga kuma iibsan qau weligay maxmadatan wax la mahadiyo iyo mahad iibsan ilaa haddaan ku iibsado tayaqantu waxaan yaqiinsadaa anii ayru maqbuuni qof aan qof khasaaray inaanan ahayn maqbuun inaanan ahayn qof khasaaray yani wuxuu ujeedaa cid wax iga sheegi lahayd haddaan waxoogaa u dhiibo si aan isaga aamusiiyo ama cid wax weydiisatay aan siiyo deetana hadhow muxuu ka hortegay in waa bakhay la yidhaahdo markaa maxmadadiibuu iibsaday soo maha maxmedada aan markaa ku iibsanaya xoolahayga khasaaro ma arkay faaido baa la arkay bal ma shtaraytu bimaali qatu maxmadatan maxmedo kuma iibsado ilaa tayaqantu waxaan yaqiinsadaa anii hayru maqbuuni qof khasaaray inaanan ahayn walaa duciitu ilaa majdin wamakrumatin ilaa ajabtu alaa man daa yunaadiini la iguma dhawaaqo w laiguma baaqo laiguma yeedho sharaf iyo arin markaa qiima qiimo sare leh yani ficil wanaagsan waxbixin iyo wax lamida weeyaan martisooriyo iyo wixii lamidkaa layguma yeedho ilaa ajabtu haddii lai yeedho hee baan idhahdaayo jawaaba man daa yunaad yaa ii dhawaaqay yaa ii ma dhunta buule ilan marka waar miskiinka waar hebelow qofkan yaa marti sooraya waar malaha ninkii hebel uunbaa maanta arrintaa inaga qaban kara talow hebel me tiirarku markaa uu ku dhuumanaya haddu masaajidka ku jiro waxa laga yaabaa inuu da isqariyo soo waa soo baxaa buleyo war yaa ii baaqay baan ahdaa bul ii yeeday oo waxa weeyaan arrintaasi waan usoo eh, maaratay baxaa bule labayka yaa karami ku ajiibay karamkaygiio labayka aaniyatan mar labaad labayka aaliatan min ayu meel alla meeshaad iga yeedhaba min xayu tadcuuni meel alla meeshii uu karamku iiga yeedho buu anigu diyaar baan ahayo markaa kule abyaadda udhici karta shaaficiyiin ku tamaulay yani soo qaatay laakiin ninkaasaa la anshad almaطrafiyu lishaaficiyi radia allahu canhu ninkaas maطrafiga la yidhaahdo oo isaguna kolley sida meelaha qaarkood laga fahmay aan shaafici soo gaadhin ama muarifi bay qaarkood u dabdinayaan ayaa waxa uu u sheegay shaafici abyaadan inuu yihi yaa man tacazaza bاdunya waziinatiha addahru yaأti calى اlmabniyi wاlbani wman yakun cizuhu اdunya waziinatuha waziinatuha wman yakun cizuhu اdunya waziinataha facizuhu can qaliili zaa'il fani wاclam bأna kunuuza اlarضi min dahabi fajcal kunuuzaka min biri wa iimaani wuxuu leeyahay yaa man tacazaza bاdunya qofka cizi kada ka daydeeyey adduunyadu sharaf qofka ku raadiye adduunyo iyo man tacaza bidunya waziinatiha iyo dhadhalaalkeeda iyo quruxdeeda qofka cisi ka raadiyayo addahru yati cala lmabniyi walbani daaraha dhaadheer ragga dhistee wada muraayadaha quruxda badan ee la daawado ee sidaa cizi ku doonayu la hadlaya ninka intaa cizi ku raadinayo addahru yati cala lmabniyi walbani waktigaa ku iman doona dhisay iyo ka dhisayba waktigu ka hor iman doonaayo waa iska gaboobi doonaan way duqoobi doonaan iska baabi'i doonaan waman yakun cizuhu dunyaa waziinataha qofka haddii cizigiisu adduunye iyo dhaldhalaalkeed uu noqdo fa cizuhu can qaliilin ay bacda qaliilin cizigiisu wax yar kadibba zaailun mid baaba-aya weeyaan faan oo dhammaanay marka cizigaaga ha ka dhigin buu adduunyo haddaa adduunye cizi ka ra adduunyadu ribo dhamaanaysa ama adaaba ka tegaya waclam waxaad ogaataa biana kunuuza alardi min dahabin dhulka kunuustiisu inay dahab tahay dhulka waxaa ku jira waa dahab oo dhulka waxaasaa quruxu ah laakiin qalbigaaga taas mar dhul ha ka dhigin fajcal kunuusaka min birin wa iimaani adigu qalbigaaga waxaad kunuus uga dhigtaa iyo kayd uga dhigtaa samafal iyo iimaan dahabkii dhulku ka buuxaa marka de qalbigaaga dhul ha ka dhigin ciid iyo maarata dhagaxaan ha ka dhigin qalbigaaga iimaan iyo biri iyo samafal taa ka buuxi buu le wa qaala wuxuu yihi buu yihi taxakamuu fastaaaluu fi taxakumihim cama qaliilin saasaa inoo qoran wa can qaliil bay ku fiican tahay wa can qaliili kaana alxukma lam yakuni low ansafuu unsifuu lakin bagaw fabagaa calayhim اdahru biاlaxzaani wاlmixani faasbaxuu walisaanu اlxaali ynshudh lisaan اlxaali yanshudhum aw yunshiduhum hada bidaka walaa catbu calى الzamani abyaadan inuu shaafici leeyahay ma cadda cid kaloo loo sheegayna maan arag marka cid la garan mayno laakiin waa abyaad macnaheedu iska roon yahay marka beytka u horeeyo aan saxnayn laga laga tago taxakamuu dadkiibay ay markaa ay oog ku absadeen wey iyagaa markaa yani xukunkii iska qabsaday fastaaal dadkiibay ku xadgudbeen fii taxakumihim markii ay markaa ka xoog raadeen xukunkii qabsadeen ayay dadkii ku xadgudbeen wa can qaliilin bay ku ficanta halkaasi markaa camaa qaliilin kaana alxukma lam yakuni qaarkood baa wa camaa qaliilin qoraya markaana baydkuu abaya laakiin wa can qaliilin bay ku ficnaan lahayd meelay ku qorantahay baana lakiin arag wuxuu yihi ama maarata wacan qaliilin wax yar kadib bacda qaliilin wax yar kadibna kaana alxukma lam yakun marka dadki wuxuu sheegayaa maamulka qabtay ee deetana dadka ku kibray ee xumaanta sameeyey wax yar kadib xukunkii waa ka tegaya oo amaba laga qabsan ama way ka geeriyoon way ka dhimanba wacan qaliilin wax yar kadibna kaana alxukma lam yakuni waaba sidiioo xukunkii marka waxaan jirin ahaa low ansafuu hadday cadaalad samayn lahaayeen markay xukunka joogeen unsifuu iyaguna cadaalad bay heli lahaayeen low ansauu unsifu laakiin bagow way xadgudbeen fabagaa calayhim dahru iyagana waktiga ayaa ku xadgudbay buu leeyahayo bilaxzaani murugooyin iyo walmixani dhibaatooyin buu u keenay markaa dee wati kuma xadgudbine laakiin de waa wajazaa sayiati sayiatu milu haadi oo kale weeyaan markaa faman ictada alaykum factaduu aleyh ku xadgudba de tiin xadgudub maaha laakiin waa mushaakalada wii ay qolyahan balaaqiintu ay odhan jireen faabaxuu waxay noqdeen walisaan lxaali yunshiduhum iyada oo lisaanulxaalkooda uu ugu gamyayo beytka shadrigan soo socdo muxuu leeyahay haadaa bidaaka kaa kaasaa yani waxa hadda idinku dhacay waa a kasbateen fabima kasabad aydiikum wey walaa catbun cala zamiin waktiga la canaanan maayo oo maxaa dahri san ugu gashay maaa waktigiisa kan sidaan u galee nimankan baabiiye caynka la odhan maayo waa ficiladiina xumxumaa ayuunba haddana jawaabtoodii ay idiin timid buu leey markaa laakiin gabyadaas abyadaasi shaafici inuu leeyahay ma cadda wuxuu yihi xadaa yacquub bnu yuusuf min alxajaaj aladiib saas aynoo qoran laakiin manaaqibka bayhaqi waa magacu oo waxa uu magacu eh, uu u qoran yahay moxamed ibn yacquub moxamed ibn yacquub ibn yuusuf ibn xajaaj marka ibnidii baa dhacday moxamed ibn yacquub ibn yuusuf ibn xajaaj aladiib baa sheekeeyeyo qaala wuxuu yihi wajadtu fii kitaabin kitaab baan ku arkay can shaaficiyi shaafici laga soo guuriyey anahu qaala inuu shaafici yihi ama fii kitaabin kitaab baan ku arkay can shaafici anahu qaala inuu yihi shaafici alcilmu xurun cilmigu xor weeyaan wa aalibu lcilmi cabdun qofka aalibulcilmigiina waa adoon saasoo kale yani ay kala matalaan fain khadama alcilma aalibulcilmigu hadduu cilmigii u adeego uu u khidmeeyo u ilaaliyo malakaalcilma cilmigii wuu hantiya wuu helaa oo uu sanka taaga markuu cilmiga baranayo falcilmu ashaddu tajabura cilmiga ayaa sii kibir daran bu sii kibir badan min an yakdaca wuxuu ka tajabur ka maaragtay santaag badan yahay cilmigu inuu ukhuduuco liman laa yakhdacu lahu cidaan iyado ukhuduucin marka maxaa la rabaa cilmiga inaad isu dhuldhigto isu dulleyso saasaa laga raba cilmiga ku helaysa wa qaala wuxuu markaa yihi shaafici labadan beyd maa tama xilmun walaa cilmun bilaa adabin walaa tajaahala fii qowmin xaliimaani wama tajaahulu ilaa hawbu dii danasin walaysa yalbasuhu ilaa safiihaani maa tama xilmun walaa cilmu bilaa adabin cilmi iyo xilm iyo dulqaatoona ma dhammaystirmaan adab la-aan cilmigu adab buu u baahan yahay iyo dhaqan wanaagsan xilmiga iyo dulqaadkuna aadaab iyo dabiicad wanaag buu u baahan yahay lagu ilaaliyo oo afkiina uu ku dhowrsoonaado walaa tajaahala fii qowmin qolo dhexdood jahli kuma dhacaanoo iskuma isma caayaan ma caytamaan oo kale iska noqonaysaa kuma dhex caytamaan qolo xaliimaani laba qof oo xikmad iyo cilm maxaa dulqaad iyo iyo iyo caqliga garaad leh laba qof oo garaad lihi tajaahul tajaahulku waxa wey markaa waa jahaaladii inuu mid waliba ka kale alaa laa yajhalan axadun calayna fanajhala fowqa jahli ljaahiliina yani waxa weeye dadka waba isu reebin waba isu habeynin markay markaa isdacaadeynayaan ay iscaayayaan ay wasusheg waxaas weyaan jahaalada la sheegaya tajaahulkuna waa waxa ay isku jawaabayaan marka eh, kuma dhex caytamaan qolo dad markaa caqlili laba qofoo caqlile inay ummad dhexdeed isku caayaan ma dhacda bu kuli haddaa maxaa wama tajaahulu iscayiga iyo jahliga imaatinkiisu ma aha ilaa thawbu dii danasin isku idaafe mid wasak u saaiiba maradii u weeyaan tajaahulku walaysa yalbasuhu de markaa maradaa ma xidhaan ilaa safiihaani laba safiihi ayuunbaa markaa iscaaya lakin laba xaliim isma caayaan xaliim iyo safiihna isma xaliim iyo safiih isma caayaan safiiha caytama xaliimkuna wain buriita bishaksin laa khalaaqa lahu fakun kaanaka lam tasmac walam yaquli taasuu isaguna ku soconaya laakiin waad edab daranta marka adaa edab daran u idhaha ninkii sheeka ahaa mid waalan ku wax waalan baa tahay markaasu adigaa waalan ama adigaa sidana sheek waa le maxaa saa u garta miska ninka la arkaya xaaladiisa mu iskaga socdo adigaa lagula yaabay isaga lala yaabi maayo soo arki maysid marka xaliim iyo safiih ma ma ma ma eh, isma ma caytamaan safiiha ah, iskaga iskaga dhaqaaq laba xaliibna hadalkooda beda maxaa iscaya un labisa fiih ida jaarayta fi khuluqin daniia faanta man tujaariihi sawa hadaad qof kula tartanto dhaqan xun u caytame ad istirada cayd ayaanu kaaga badin kaga badin haddaad istiraahdo masaa la soco laba isku mida inaad tihiin oo labadiinuba liidataan ayaa markaa meeshaa ka soo baxaysa wma tajaahulu ilaa thawbu dii danasin walaysa yalbasuhu ilaa safiihaani saasuu yihi halkaa ku jooga insha allahu tacala wsala allah waslama calaa nabiyina maxamed